أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiirkii qur-aanka casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo sagaalaad suurat lbaqara ka mid ah qaala tacaalaa alla wuxuu yidhi wadkuruu xusa id waqti najaynaakum aan idin korinay min aali fircawna fircawn aalkiisii iyo atbaacdiisii aanu idinka korinay cadaabkoodii yasuumuunakum xaal ay idinku kallifayeen oy idinla xiriirinayeen suu-al cadaabi cadaabkiisa xun yudabixuuna xaalay gowracayeen abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna nolosha ay ku baaqiye ay u baaqi yeelayeen oo ay ku daynayeen nolosha nisaa'akum haweenkiina wa fii daalikum kiinaas dhexdiisa waxaa ahaaday ama ku sugnaaday balaa-u nicmo ayaa ku sugnaatay nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun weynin badan aada u weynin badan nicmooyinkii baa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil uu ku tirinayaa korkooda oo alla subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa bani israa'iila adkuruu nicmatiya alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin <clears throat> marka wadkuruu xusa oo sheeg sheega haddaad tihiin reer bani israa'iil id waqti najaynaakum aan idinka korinay min aali fircawna reer fircawn xaggooda aan idinka korinay aalu rajul waxaa weeyaan ahluhu aal asalkeedu waxay ahayd ahlun ayay ahayd bidaliil waxaana u daliila inay ahlun ay ahayd marka la tasgiirinayo aal waxaa lagu tasgiiriyaa uhayl tasgiirkii marka la joogo waa la soo celinayaa wixii meesha ka maqnaa marka aal marka yacni ahlun ayuu ahaa alifaha haadii marka lagu bedelay marka la tasgiiriyana waa la soo celinayaa uhayl ayaa la dhahayaa marka la tasgiirinayo inta badanna asmaa mashhuur ah ama shay macluum oo mashhuur ahbaa ayay ayaa loo idaafeeyaayoo raacdaa oo aala fircawn ayaa hadda halkan yaa lagu yidhi min aali fircawna waxaan markaa yacnii wax iska shaa'ic ah oo aan mashhuur ahayn in lagu idaafeeyo aada uma fiicna saa darteed marka fircawn ayaa halkan hadda loo idaafeeyey fircawnna waxa uu ahaa cinwaan ama yacni darajo uu qaato qof kasta oo masar xukumo oo fircawn marka la yidhaahdo hal nin magaciisa ma ahane waa xaakimka masar xukumo ayaa fircawn unbaa la dhihi jiray oo sida marka yacnii xaakim kasta oo xukumo furus ama farisiyiinta xukumo loo dhihi jiray kisra ee rum ruom ka xukumana qaysar loo dhihi jiray xabashada midka xukumana loo dhihi jiray najaashi loo dhihi jiray saas oo kale masar qofka ka taliyo ee xukume ugu sarreeyo fircawnaa la dhihi jiray marka allah wuxuu leeyahay wadkuruu sheega oo xusa id waqti najaynaakum aanu idinka korinay min aali fircawna reer fircawn xaggooda yacnii cadaabkooda min cadaabi aali fircawn fircown cadaab eh, yani eh, fircown iyo intii raacsanayd cadaabkoodii aanu idinka korinay cadaabkii baa marka rabbi uu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay yasuumuunakum xaal ay idinku kalifaayeen saamahu ay kallafahu kallafahu alcamala shaaqa camal dhib badan markuu qofka qof ku kalifo ayaa waxaa la yidhaahdaa saamahu ayb ey yukallifuunakum waxay idinku mashaqaynayeenay idinku kalifi jireen acmaal adag tafsiir labaad baa wuxuu leeyahay yasuumuunakum yursiluuna calaykum waxay idinku diri jireen maxay ku diraayeen marka cadaab midkiisa ugu daran bay ku diraayeen ay kusoo dirayeen ayb wa minhaa ayaana waxaa la leedaha min irsaali اlibili liracyi geela ama neefka yacni ama xoolaha marka daaqa loo diro oo daaqa la geeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa neefka noocaas oo kale a saa'imatun ayaa la yidhaha neef la foofiyo neef markaa yacnii soof aado oo foofo marka cadaabkii bay idinku foofinayeenay idinku diraayeen wey ayb sidaana marka waa laga macneeyaa abuu cubayda isaga wuxuu ku macneeyey macmar bnu lmuhannaa yasuumuunakum ay yuuluunakum waxay idinla xiriirinayeen yuuluunakum ayb suu-al cadaabi cadaab midkiisa daran midkiisa xun xaal ay idinku diraayeen ama ay idinku kallifayeen ayb yudabbixuuna waxaa ku bannaan in laga bedela yasuumuunakum ficil ficil laga bedelay buu noqonaa waxaa kaloo yudabixuuna ku bannaan musta'nafa in laga dhigo oo istinaafiye ay iska noqoto jumlada oo markaa jumlo hor laho bilaabmaysa iska noqoto isti'naafkaasna ou noqdo isti'naaf bayaani ah kaannamaa markii alla uu yidhi yasuumuunakum suu-a alcadaabi cadaabkaas xun talow maxaa ka mida noociis ayaa laysdhihi karaa yudabixuuna abnaa'akum marka isti'naaf bayaani ah waxaa kaloo bannaan in yasuumuunakumta laga bedelo xaalo un iyaduna iska ahaato ayb yudabbixuuna xaal ay gowracayeen abnaa'akum wiilashiina ay gowracayeen sababkana waxaa la yidhaahdaa mufasiriintu ay sheegaan fircawn ayaa wuxuu ku riyooday mulkigiisu inuu zuuli doono mulkigaasina uu weliba ku baabi'i doono kuna zuuli doono calaa yadi rajulin min bani israa'iil nin reer bani israa'iil gacantiisa inuu ku zuuli doono marka ayaa waxa uu yidhi ka gaashaamo ayuu isyidhi si uu uga gaashaanto ayuu yidhi wax allaale wixii wiil dhasho waa in la laayaa gabdhahana ha layska daayo si ay annagu noogu shaqeeyaan cadaabka xun marka uu rabbi tilmaamayo oo reer bani israa'iil lagu kallifay kaas waayo wiilashiina in la laayo gabdhihiina marka in layska yacni laysaga shaqaysto ayib oo acmaal dhib badan iyo loo dirsado wayastaxyuuna waxay baaqi yeelaayeen noloshay uga tegaayeen nisaa'akum haweenkiinana xaalay nolosha uga tegaayeen marka istixyaa muxuu noqonayaa marka ibqaa'u xayaatihim noloshay u daynaayeenoo ma dili jirin macno sidaa macnahaasaan ugu fiican ayib waa istafcala oo bimacnaa afcala noqonaysa marka wayastaxyuuna nisaa'akum istixyaa marka waa ixyaaga nooleyntuna waxay ka imaaneysaa inay u day jireen inay noolaadaan oo ma aynan dili jirin istafcala oo waxaa weeyaan bimacnaa afcala ah ayb macno labaadaa la sheegaa min alxayaa-i xishood xishoodkaana macnihiisa nooc takallufaa ku jiro waxay leeyihiin wayastaxyuuna xishoodkii ayay waxay ka dalbayeen nisaa'akum haweenkiina see xishood marka looga raadinaa oo looga dalbayaa ee farjigay intay ka faydaan oo cawrada ka faydaan bay waxay fiiri jireen inay ilmo dhashay inay uur leedahay iyo in kale istixyaa min alxayaa-i oo xishoodkii baa marka yacni ay ka ay ka baarayeen xishoodkana meelaha laga xishoodana de farjigaa ka mid oo waa ta la qariyo la daboolo labadaa macnaa macnaha dambena takalufaa ku jira kan horaa fiican wa fii daalikum fiinaa dhexdiisa waxaa ku waxaa ahaaday balaa-un baa ahaatay nicmo nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun weynin badan yuqaalu waxaa la yidhaha ablaahu binicmati wa balaahu bishiddati balaahu bishiddati wa ablaahu binicmati hamsada markay ku jirto waa nicmada haddii laga saarana bishiddati waa dhibka naam waqad yadkhulu axaduhumaa cala alaakhari min baabi atadaakhul labada inay isgalaana dhici karto oo maxay tahay macnuhu balaa-un balaahu binicmati waa waa suurtagal halkan marka balaa-un ay nicmatun baa laga wadaa waana sida ibnu cabaas uu u fasiray arrintaa lasoo sheegay in alla idinka badbaadiyey fircown cadaabkaasaa u daranoo u dhibka badan inuu alla idinka badbaadiyey balaa-un baa ku sugan nicmo nicmada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun weynin badan waayo qofka marka cadowgiisa laga qabto oo ilaahay ka koriyo guul ou ka siiyo nicmo aada iyo aada u weynin badan ayay tahay ayb marka laba dhibba waa ku jira cadaabkan oo nimankiina in la dilo naagihiina nin la-aan inta la dhigo ama walaal la-aan la dhigo wax ilaaliyo ama wax difaaca ay waayaan waa dhib iyagii laftoodii markaa waxay khatar u yihiin wixii la rabo in lagu sameeyo laba meelba marka sharafna uma dhowrana nolol iyo nafna uma dhowrnayn marka ilaahay inuu taa ka koriyey uu ka badbaadiyey oo uu ka qaaday nicmo aad iyo aad u weynin badan waid faraqnaa bikm اlbaxra faanjaynaakum waagraqnaa aala fircawna waantum tanduruun wadkuruu xusa oo sheega id waqti faraqnaa aan jeexnay bikum idinka sababkiina albaxra badda aan u jeexnay fa anjaynaa waanu korinay kum idinkaan idin korinay wa agraqnaa waan maashaynay aala fircawna reer fircown yaan maashaynay walxaal antum idinka oo tanduruuna fiirinaya fircown dadkiisii baan maashaynay walxaal antum idinka oo tanduruuna eegi eh, yacni aada fiirinaysaan tanduruuna waxaad eegayseen jamiica maa mara wixii lasoo sheegay oo dhan idinkoo ujeedaan ayb mafcuulka tanduruunada waa waa xadfan yahay waana layska garana waid faraqnaa wadkuruu xusa id waqti xusa faraqnaa bikum idinka sababkiina aanu u jeexnay oon u dilaacinay alfarqu lugatan waxaa la yidhaha alfaslu shayga marka la kala sooco ayb albaxra ayaa hadda lagu tallaabiyey oo mafcuulkiisii caadi buu u qaatay tadmiin ayaa ku jiro oo farqigii ayaa macna shaqi laga macneeyey oo macnihii markaa wuxuu noqday waid faraqnaa wadkuruu xusa id waqti faraqnaa shaqaqnaa aan jeexnay bikum bisababikum ba'da marka waxaan ka dhigaynaa sababiye idinka sababkiina idinka dartiin aanu u jeexnay albaxra baddii aanaan jeexnay fa anjaynaakum waanu idin korinay markii aan badda jeexnay waaba idin badbaadinay idinkii marka waa badbaadada aada badbaaddeen nicmaad ku ayaad ku hesheen wa aqraqnaa waan maashaynay aala fircawna fircawn dadkiisii iyo ciidankiisiina waan maashaynay walxaal antum idinka oo tanduruuna fiirinaya oo jamiica maa mara wixii aan sheegno dhan badda marka la dhambalaayay cadowga marka labadla eh, la halaagayay idinka la idin badbaadinayay waa arkayseen marka intaa inaad isha saartaan ood aragtaan wax aad iyo aada u qiimi badan waay waana nicmo inaad xustaan ood rabbi ku xusuusataan mudan sidaana marka suuratu shucaraa buu aad rabbi ugu faahfaahiyey subxaanahu wa watacaala markii fircown nabiyullaahi muusa iyo reer bani israa'iil la dheelma la yidhi ou la dheelmaday ee uu ka baxay masar ayaa fircown iyo ciidankiisii ka daba tageen ina haa ulaa'i la shirdimatun qaliiluun wa inahum lanaa lagaa'iduun wa innaa la jamiicun xaadiruun sidaasay yidhaahdeen kuwan wax yar waaye annagana dad awood badan oo xoog badanoo wax iska celi karaan nahay way ka daba tageen marka siday u daba socdeen marka alle ayaa baddii bay ku yimaadeen reer bani israa'iil falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusaa inaa lamudrakuun markaasay waxay asxaabu muusaa waxay yidhaahdeen waa nala haleelay waa nala soo qabtay halkaana baddi baa naga jirta horay gadaalna jeesh tiro badan yaa naga jiro dowlad dhan ciidankeedaa naga jiro maxaa la sameeyaa markaasu wuxuu uu yidhi qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin rabbigay baa ila jiro oo i kaalmaynayo ihanuunin doono waddo fiican uu iga bixinayayo itusa markaasaa ilaahay wuxuu u waxyooday marka nabiyullaahi muusa an idrib bicasaaka albaxra fanfalaqa fakana kullu firqin kaطawdi alcadiim baddii ushii ayaa badda ku dhufa la yidhi waddo walbaa marka labiiyo toban waddaa baxday oo waddo walba ay tahay yacnii buur oo kale aada u weyn tahay sidaa ayaa markaa labaiyo tobankii qabiil qabiil walba oo waddo badda uga helay markii uu soo galay muus yacni markii uu soo galay fircawn baddii oo dhammaantood ay badda soo galeenna oo ay reer bani israa'iilna ka baxeen baddii ayaa ilaahay isu keenay baddii iyagoo arkaaya ayaa fircawn marka uu maashooday oo uu biyahaasi ku haftay taasaa marka ilaahay sidaa u leeyahay nicmada rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu madiine soo galay ayaa waxaa loo sheegay yahuudulmadiina madiine yahuuddeeda inay u dabaaldeg yacnii inay soomaan maalinta caashuurada inay soomaan oo ayna leeyihiin waa maalinkii ilaahay nabiyullaahi muusa uu badbaadiyey saas darteed marka inay u soomaan ayaa nebiga loo sheegay sal l l slam markaasuu wuxuu yidhi naxnu axaqu bimuusa minhum nebiyullaahi muusa kuwaan annagaa uga dhow ayuu yidhi nebiga marka wuxuu amray in la soomo isagana waa soomay in la soomana waa amray arrintaa markaa dee marka carabtii jaahiliyadii iyana waa yaqaaneen oo yowma cashuuraa waa soomi jireen jaahiliyadii waa la soomi jiray xataa marka iyadoo awal la soomi jiray haddana reer bani israa'iil oo maalintan cashuurada ayaa ilaahay nabi muuse badbaadiyey intaa markay isu too isku tooseen nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu jideeyey in la soomo marka maalinta ay bisha muxaram ay tahay tobanka ayb taasaa marka guushaas ila nebiguna uu faray in cibaado lagu ilaahay loogaga shukriyo cibaada cibaadaadka ugu waaweyn oo arkaanulislaamkaba ka nooc ka mido soon ayuu nebiga ku jideeyey sala allahu calayhi wasalam macnahaasaa marka meeshaa ku jiro fircown de inuu maashooday oo badda uu ku haftay oo nabiyullaahi muusa iyo reer bani israa'iil u hareen waddankii ilaahay qur-aanka meelo badan buu ku sheegay waxaa la yaab leh dadka qaarkood diinta ama iimaaniyaadka iyo waxyaabaha qaarkood oo muwaadinnimada ama wadaninimada yaa mararka qaar inta aad looga badbadiyo shaydaanku dadka dhankaa kasoo galo ayaa iimaaniyaadkii baa la beeninaa iyadoo markaas yacnii wadaniyad iyo la sheeganayo saasaa dhacdo mararka qaar masar marka waxaa ka dhacay sheekh eh, axmed maxamed shaakirna uu radiyey nin yacnii dadka wax qorqoro ka mid ahaa ayaa wuxuu u tacasubayaa fircown isaga muslin uu sheeganaa fircown uu u tacasubayaa markaasuu wuxuu leeyahay waxaan la sheegaya fircoon baa halaagsamay iyo badow ku dhintay iyo wax jira ma ahan si qaldanaa loo fahmay waxaasoo marka uu qorayaan aayaadkan iyo yacni tirada badan ee qur-aanka ku jirana waa dardarayaa waa beeninah intaas marka wuxuu leeyahay waxaan qur-aanka ku jira iyo waxaan la sheegayo waa khuraafaad yahuuddu ay noo sheegtay uu leeyahay wuxuu rabaa nebiyullaahi muusana inuu yahuud ka dhigo oo ku riixo halkaas asagiina marka yacni qibdinimo inuu markaas janno inuu ku galayo uu u maleeyo marka ninkaas nooc ka mida ayaa <coughs> cunsuriyadaas si qa qaldan u gashay ilaa ambiyadii ilaahay ou gaaro ayuu gaaray eeinnaga lafteenna waa inaan iska ilaalinno waxaa nalagu akrinaya marka waa inaan diin aan ku kala soocno inaan leenahay qofku dadkiisa iyo dhulkiisa iyo wanaag inuu uhorseedo oo uu yacni nusxi kula dhaqmo oo uu daacad u ahaado wax fiican waay laakiin in iimaaniyaadkii iyo layska horkeena arrintaas weligiis qofka muslimka waa inuu iska ilaaliya haddii kale iimaanku hadduu kaa dhumo waddanna waxba uguma taalin waayo waddan muhimmadiis waa maxay in ilaahay lagu caabudo bis waa inta adduunyada la joogo oo ilmahaagu ilaahay ku caabudaan haddii fursaddii cibaadada ay ku waay adiguna aada ku waayso ilmahaaguna ku waayaan wuxuu kuu taraaya male inaad shicaar ka dhigato waxaasina nooc jaahiliye ah bay iska noqonayaan marka wa antum tanduruunadaas macno weyn bay leedahay oo idinkoo arkaay ee arkaysaan yaa cadowgiini alla uu halaagay waid waacadnaa muusaa arbaciina laylata huma اtakadtum اlcijla min bacdihi waantum daalimuun wadkuruu xusa oo sheega id waqti waacadnaa aan la ballantannay muusaa muuse aan kula ballantannay arbaciina afartan leylatan min leylatin habeenna ah aan kula ballantannay huma markaa dabadeed ittakhadtum waxaad ka dhigateen alcijla dibigii ayaad waxaad ka dhigateen macbuudan kula caabudo ayaad ka dhigateen min bacdihi min bacdi dahaabihi muuse markuu tegey ka gadaalay ila duuri uu tegey sidaasaad yeesheen walxaal baadna yeesheen ant aad dibigaa ka dhigateen macbuud antum idinku daalimuuna aada ahaydeen kuwa dulmi falayo idinkoo markaa dulmi falaya yaad sidaas yeesheen uma markaa dabadeed cafownaa waan cafinay cankum idinka xaggiinaan cafinayoo dembigiinna aahaartii ka dhala lahayd ee ciqaabtii iyo waa idinka daynay oo ciqaab idinkulama aanaan soo degdegin min bacdi dalika min bacdi dalika alitikhaadi dibigaa ood macbuudka ka dhigateen ka dhigashadaas ka gadaale yaan idin cafinay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu saaad u shukrisaan oo rabbakum rabbigiin aada ugu shukrisaan ayaan sidaa u yeelnay buu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala xarafkan marka laba qiraa'a ku jirto waid waacadnaa iyo waid wacadnaa abu camara wuxuu akriyay abu camr bn اlcalaa waid wacadnaa haddii sidaa la akriyana waxay tahay waid wacadnaa wadkuru xusa id waqti wacadnaa aan u yaboohnay oon u ballan qaadnay ballan aan u qabanay muusaa muuse arbaciina leylatan afartan habeen aan u yaboohnay oon u qabanay saasay noqona waacadnaa marka la yidhaahdana ballan laba daraf ka guntan mayso ballan oo laba daraf ka guntan mayso waaye waa min almufaacalati e mufaacaladana mararka qaar hal qofay ka ahaataa min baabi caaqabtu lisa caaqabtu waxaan ciqaabay allisa tuuga waa la ciqaabtamay inay noqoto shardi ma aha mararka qaarna sideedaas baa marka waxaa ka mufaacalo oo laba daraf ka guntantay noqonaysaa ilaahay xaggiisana waa amar xagga muusena waa aqbalitaan ilaahayna ballantii buu ku amraa muuse xagga muusena waa aqbalayaa mi muwaacadadii marka halkaas waay ballantankii la ballantamay halkaa muusena wuxuu ballan ku qaaday inuu yimaado allana imaaw buu yidhi nacam halkaas uu qabtay marka marka waid waacadnaa muuse arbaciina leyla marka la leeyahay nicmadaa maxay tahay nabiyullaahi muusa in afartan habeen lala ballamo waxay tahay markii ilaahay badbaadiyey reer bani israa'iil oo la badbaadiyey ayaa kitaab nabiyullaahi muusa in loo waxyoodo oo towraad la siiyo oo kitaab xaq iyo baatil kala saaro ayuu ayaa loo ayaa loo ballamiyey afartan habeen inuu dhammaystiro oo duuru saynaa uu yimaado intaasna ilaahay uu kitaabkaa towreed la siinaye oo waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala uu nabiyullaahi muusa ugu deeqay iyou ka mid ahaa halkaas uuna kula hadlay ayb afartan habeen waayo marka wawaacadnaa muusa halaathiina leylata waatmamnaahaa bicashrin fatama miiqaatu rabbihi arbaciina leyla fii suurati alacraaf afartankaa habeenaa marka rabbi u dhamaystiray nicmay u tahay marka kitaab in loo keeno oo ilaahay uu kitaab siiyo dadkan markii horena nabiyullaahi muusa rabbi uu ka dhaliyey cadowgii laga halaagay laga qabtay kitaab ay ku hanuunaanna loo keeno waa nicmooyin isdaba taagan oo aada u waaweyn marka dadku waxaad dareemaysaa kitaabku inuu nicmo weyn uu yahay waxaana dareemi kara qofka markuu arko dad kitaab la-aan a ah marka aada aragto oo wax kala celiyo axkaam xalaal iyo xaaraan aan kala aqoonin marka aada aragto ayaad dareemaysaa marka in kitaabku macno weyn uu ku fadhiyo marka waa nicmo in ilaahay uu nebigoodii kitaab uu siiyo kitaabkaasna iyaga uu kala hago wadkuruu xusa id waqti xusa waacadnaa aan kula ballantannay muusaa nabiyullaahi muusaa arbaciina afartan aan kula ballantannay leylatan min leylatin ah waacaddadaa marka laba mafcuul qaadanayso arbaciina mafcuulkii labaad waxaana bannaan in la qadaro inqidaa'a arbaciina ama tamaama arbaciina afartan dhammaystirkeedan ayaanu kula ballantannay oo habeen uma markaa dabadeed ittakhadtum waxaad ka dhigateen ood ka yeelateen alcijla dibigii macbuudan baad ka dhigateen mafcuulkii labaad waa ittakhadada mafcuulkeedii labaad waxaa weeyaan waa maxduuf waana la garanay uma itakhadtum waxaad ka dhiga intaa uma intaa dabadeed ittakhadtum waxaad ka yeelateen alcijla dibigii baad macbuudan ka dhigateen min bacdihi min bacdi dahaabihi ila tuur muuse tegiddiisii ou duuruseynaa uu tegey ka gadaale markii isagoo kitaabkii ugu maqan afartanka maalmood ee uu ka maqnaa dhexdeeda ayay marka dibi ay caabudeen nabiyullaahi haaruunna waa uga tegey meeshaa marka ambiyada waxaad dareemaysaa maamulkooda iyo tadbiirkooda isagii baa kitaab ugu maqan si aynan u dhumin dadkan maslaxadooda soo uga fakaraayo arag nabiyullaahi muusa walaalkii haaruun uga tegay weliba waa la dardaarmay wa qaala muusa liakhiihi haaruun akhlufnii fii qowmi waaslix walaa tattabic sabiila almufsidiin ayuu yidhi nacam fii suurati tahana waxaan ugu tegaynaa isagiina inuu ka waaniyey oo ay diideen oo dibigan iska dhaafa oo waa ka waa uu ka waaniyey markii dambe markay ka diideen marka ayuu iska dhaafay waxa waa ka way ka tanbateen waa ka awood badiyeen ayb uma intaa dabadeed itakhadtum ulcijla dibigii baad waxaad ka dhigateen ilaahan ama macbuudan baad ka yeelateen min bacdihi muuse tegiddiisa ka gadaale walxaal antum idinka oo daalimuuna kuwa dulmi falaya idinkoo dulmi falayaal ah ayaad sidaas yeesheen marka wa antum daalimuuna ibnu jariir wuxuu leeyahay wa antum waadicu lcibaadati fii gayri mowdicihaa idinka oo cibaadada meesheeda meel aan ahayn dhigaayo cibaadada waxaa idinku leh allihii idin abuuray waa ka tagteen dibi aada idinka dhoobdhoobteen ood samaysateen oo xataa aan xaqiiqaba u jirin oo aan naf iyo waxba aan lahayn suuratu daaha baan ku arkaynaa saamiri baa u sameeyey kaasaad marka macbuud ka dhigateen waa dulmi dulmigana waxaa la yidhaha wadcu shay-i fii hayri mowdicihi shay booskiisa boosaan ahayn la dhigo ayaa dulmi la yidhaahdaa <coughs> marka cibaadadii alla un ou lahaa ayaad ka qa ayaad ka tagteen markaasaad heyrkii siiseen waxaad idinka gacantiina ku samayseen shaydaanku bal fiiri marka dadka siduu u dhuminaya waxay iyaga gacantooda ku sameeyeen oo ay dibi u ekaysiiyeen oo dabaysha intay kasoo gasho gadaal meeshaa ka afka oo ka dalooshana uu ka dhawaaqayo oo markaa saas cod iyo sawt ku bixinayo ayay waxay yidhaahdeen haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya ilaahiini waa kan muuse ilaahiisiina waa kan bay dhaheen fanasiya muuse ilaahiisiibuu buu iloobay meel kale uu ka raadiyey halkan waa kan marka saasay dhaheen nebigoodii sidaasay waxun ugu nisbeeyeen ilaahay subxaanahu watacaala bay ku yacnii shirki u sameeyeen wahaakada shaydaanku meeshaasuu marka dadka gaarsiinaya qofka marka inuu adduunyo badan uu yaqaano uu brofesor noqdo uu b h d qaato loogama baxo mugdiga mugdiga waxaa looga baxaa anwaartan qur-aankan kalaamka alloo qofka uu fahmo xadiidka nebiga uu fahmo ayuu uga bixi karaa wailaa waxaa jira dad b h d sameeyo adduunyada caanka ah oo haddana waxaad arkaysaa caabudaayo dhagxaan caabudayo buudiistaha muxuu caabudaa qofuu caabudaa dhagax uu maanta dhan qof ayuu u qorayaa sida dhagaxu qof oo kale u qoraa cabaar markau qoraba waa u sujuudayaa madaxuu saa ugu foorarina ayb beri cudur uu ku dhacay lo waxaan garanaa meel eh, wadamadaas galbeedka lo fara badan ayaa cudur ku dhacay t b-a ku dhacday lo-da ku dhacdo markaasaa waxaa la qariray iyaga dhan in la laayo lo-daas hal kale ma laha layidhi dad baa marka mid barfasoora aada u qaylinaya hinduu ah oo lo-da caabudo oo lo-da xayawaan barakaysan waayuu leeyahay nacam maxaa loo dilaa waa barfasoor wuxuu fahmi waayey lo t b qabto wax yacni nuqsaan intaas la eg ay ku dhacayso oo jiranayo war adiga yacni inaad caabuddo ma ahane allihii ku abuuray yaa adiga ku abuuray waa fahmi waayey marka buuggan iyo qalinkan cizo isaga laguma hela cizada waxaa lagu helaa ilaahay diinkiisa buuggan iyo waxaan kale nolol adduunyaa lagu raadiyaa wixii kaleo dad lagu caawi karana waa lagu caawiyaa waa wax fiican laakiin qofku inuu qiimiga ka raadiyo isaga keliya waa ayaa wax xun ah inaad kasoo qaado waa xirfad waxaad baranaysood adduunyo ku raadinaysid laakiin shayga lagu abuuray iyo hanaanka saxda ah oo lagu socdo meesha laga hela halkaa ayb marka alla wuxuu yidhi uma intaa markaa dabadeed cafawnaa cankum cafawnaa waan cafinay cankum idinka xaggiinaan cafinay min bacdi dalika min bacdi dalika alitikhaadi samaysashada aad dibiga ilaaha ka dhigateen kadib waan idin cafinay cafiskan marka maxaa laga wadaa ay taraknaa mucaajalatakum bilcuquubati inaan cuquubada idinku soo dedejino waa ka tagnay ma samaynin ayb asalka marka cafaa waxaa weeyaan wax marka la tirtiro oo raadku uu baaba-o cafal athar raadkii waa tirtirmayaa laga wadaa marka macnuhu waxay tahay ciqaabtii ka dhalan lahaydaan idinka tirtirnay ma idin ciqaabin lacalakum tashkuruun maxaa sidaana loo yeelay likay tashkuru llaaha alla saa ugu shukrisaan wadkuruu xusa id waqti aataynaa aan siinay muusa muuse aan siinay alkitaaba kitaabkii aan siinay waa towreed bilitifaaq walfurqaanana aan siinay kii xaqa iyo baatilka kala saarayay xalaasha iyo xaaraanta kala bixinaya aan siinay maxaan sidaa u siinayna lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu saaad u hanuuntaan oo waddada toosan aa u qaadaan waddada qalloocanna aada uga fogaataan nicmo kalena iyadana waa tanaa oo ay adduun iyo aakhiraba ku liibaanayaan oo kitaabka alla u siiyey wadkuruu xusa id waqti aataynaa aan siinay muusaa muuse aan siinay alkitaaba kitaabkii kitaabku waa towreed marka walfurqaana kii xaqa iyo baatil ka kala saaraya marka walfurqaanadaas waxay tahay wasfi ama tilmaan ou towreed leeyahay waay sida fiican oo tafsiirka loo badan yahayna kaas waa markii hore si guud baa kitaabka towreed loo sheegay haddana khaasiyo iyo macno gaar ahaaneedoo ku dhex jiraa gaar loo soo qabsaday ictinaa la siinayo darteed arrintan walfurqaana la yidhi marka furqaan waa maxay xaq iyo baatil kala saaridaa la siiyey mid xaq iyo baatilkii kala sooco towreed marka waxyaabaha uu qabanaya xaq iyo baatilkii buu kala soocayey hanuunkii iyo baadidii buu kala soocayaa xalaal iyo xaaraan buu kala soocayaa inta ay dadku marka taa haystaanna waa fiican yihin ay ku dhaqmaan tafsiir baa jira walfurqaana qur-aanka ku sheegayo nabiy maxamed baan qur-aankii siinay ah laakiin siyaaqa tafsiirka horaa ku xoog badan lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu saa u hanuuntaan ayaan saa u yeelnay dadku marka kitaab la-aan xag alle uga yimid la-aantiis ma hanuuni karaan weligood hanuunku marka iyo maslaxada adduunka ee midda aakhira kitaab unbay u baahan tahay qofku haddii uu markiiba lasoo boodo uu yidhaahdo oo dad badan oon kitaab iyo waxba haysano gaalo ahaa nolosha u fiican tahay ee qofkaasi waxaan leenahay adiga haddii aadan dhex gelin ama aadan arkin maadaama aadan dhex gelin arkin yacnii wax badan aadan ka akrinin ayaa waxay kuu keenaysaa inaad u malayso inay nolol haystaan laakiin fil xaqiiqa waxay tahay iyaga haddii la warsado noloshiinii ka waran ciriiri bay ku leeyihiin <coughs> oo nolol markaa yacni toosan oo masaalixdooda ku toosisaa ma leh adaa u maleeya maadaama aad ka fog tahay ayaad u malaynaysaa war amaa halkaas nolosha fiican oo adduunyadu jirtaa baad isleedahay laakiin naar iyo kulayl iyo dhib iyo shiddo unbaa xaqiiqatan iyaga haysto waid eh, qaala muusaa liqowmihi yaa qowmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum اlcijla fatuubuu ilaa baari'ikum wadkuruu xusa id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi yaa qowmi qoomkayow innakum idinku dalamtum waxaad dulmiseen anfusakum nafihiinii baad dulmiseen biittikhaadikum yeelashadiinna aada yeelateen alcijla dibigii aad ka yeelateen macbuudan aad ka dhigateen sidaas sababteed yaad naftiinnii ku dulmiseen ee fatuubuu noqda ilaa baari'ikum kan idin abuuray allihii idin abuuray oo noloshiina bilaabay allahaa u laabta oo maxaad ugu noqonaysaanna inaad markaa yacnii ka baxdaan ood ka fuqdaan shirkiga iyo gaalnimada oo tawxiidkiisa aadaan faqtuluu dila anfusakum nafihiina dila oo qaarkiin qaarka kale hadlaayaan daalikum kiinaas oo inaad rabbi usoo laabataan waxa la ydin farayana aada yeeshaan oo qaarkiin qaarka kale uu dilo yaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan cinda baari'ikum allihii idin abuuray agtiisa ku khayr badan marka meeshaa maxduuf baa ku jiro fatubtum waad towbad keenteen marka amarkii ah, waad qaadateen fataaba calaykum rabbigiin waa idinka towbad aqbalay marka waa idinku soo laabtayo wuxuu idinkugu soo laabtay biraxmati wa iyo inuu idin naxariistay buu idinku soo idinku ayuu idinku korkiina ugu soo noqday innahu alle rabbigiin huwa isagu attawaabu alla towbad aqbal badan waa raximu naxariis badan ayb aayaddan iyadana nicmo kale waay wadkuruu xusa id waqti qaala muusaa uu yidhi nabiyullaahi muusaa liqowmihi uu ku yidhi yaa qowmi qowmkeeyow inakum idinku dalamtum anfusakum nafihiinni baad dulmiseen maxaa ku dulmiseen biitikhaadikum ka dhigashada aada ka dhigateen alcijla dibiga macbuudan aad ka dhigateen fatuubuu u laabta ilaa baari'ikum khaaliqiinni u laabta baari'ikum min bara'a allaahu lkhalqa yabra'uhum bar'an fa huwa baari'uhum waay marka walbariyatu lkhalqu min bara'a allahu lkhalqa yabra'uhum khalqigiibuu alla abuuray yabra'uhum waa abuurayaa baran abuuritaan fa huwa isagu marka alla muxuu noqonayaa baari'uhum waay kan iyaga abuuray oo bilaabay isagoon meel ka fiirsanin albariyatuna maxaa laga wadaa alkhalqu waay waa faciilatun bimacnaa mafcuula ayb khalqiga makhluuqa waxaa la yidhaha beriya ayb meeshaa marka kelmaddaa marka sidaas waay ismi magacyada allana waxaa ka mid a albaari halkan marka albaari in la keeno fatuubuu ilaa baari'iku magacaan in meeshaan lagu keeno xigmadda ku jirtaa waa maxay taqriic baa ugu jira yahuudda nimankii dibiga caabuday baa aad falkaas inuu fal xun yahay oo uu aad wax ceeb badan inuu yahay baa lagu tusayaayo waxaa la leeyahay khaaliqiinnii baad ka tagteen dibi adinka aada gacantiina ku dhoodhoobteen oo aan xataa naf iyo ruux aan lahayn ayaa daba orodeen <coughs> marka ceebay ku tahay marka axadkii ku abuuraad ka tagtay bir iyo waxaad isku tootoosiseen idinka oo dibi u ekaysiiseen baad ka daba orodeen arrintaa marka iyagii baa marka taqriic baa ugu jira meeshaa marka marka isimkaa fatuubuu ilaa baari'ikum iyo waxaa loo yidhi marka macnahaas weynaa ku jiro faqtuluu laaya oo dila anfusakum nafihiina qaarkiin qaarka kale ha dilo kuwii marka dibiga caabuda aan caabudin waxay dilayaan kuwii dibiga caabuday meel bay marka iskugu yimaadeen laba safay noqdeen waa markaasay sidii amarkii bay fuliyeen mufasiriintu waxay sheegaan toddobaatan kun ayaa markaa yacni meeshaa ku dhimatay markay cadadkaa toddobaatan kun uu gaarayna joojiyaa layidhi socda marka ishkaal meeshaan marka qaar baa waxay keenaan culimadu arrintan laba laba baxdiba aayaddan waa ku jiraan baxdiga koowaad waxay tahay arrintan nicmo miyaana dadkii waxaa la yidhi islaaya islayntu marka nicmo miyaha waayo alla wuxuu leeyahy waid qaala muusa liqowmihi nicmooyinkii baa lagu dhex daray marka nicmo ma tahay haa way tahay oo mufasiriintu waxay yidhaahdeen haadihi nicmatun ukhrawiyatun waa nicmo marka aakhiro ayb masee marka nicmo aakhira u tahay xaysu taaba allaahu calayhim maadaama ficilkan markay sameeyeen maxay ku heleen in ilaahay ka towbad aqbalay oo aakhiro noloshii aakhira u u fiicnaanaysa nacam oo u fiicnaatay marka waa nicmo walidaalika qataada waxa uu yidhi kaanat shahaadatan lilmaqtuuli wa towbatan lilxayi kii la dilayna waxay u noqotay wadda-a la amray inuu ku dhintay shahaaday u noqotay kii noolaadayna waxay u noqotay towbadkeen ile amar allay fulinayaa nebi u sheegay oo ilaahay xaggiisa ka yimid qataada marka saasuu yidhi saasay marka waxay ku tahay nicmo leanna towbaduna waa nicmo ee qofkan aakhiro inuu badbaadana waa nicmo ayb meeshaas marka inay nicmo tahay sidaasay iyaa yani waxaa lagu dhex daray aayaddan siyaaqa aayadihii ilaahay nicmooyinkiisii ka warramayay reer bani israa'iil oo ugu nicmeeyey baxdiga labaad waxa uu yahay qaadi cabduljabbaar oo muctasilada ka mida ayaa wuxuu inkiray an yakuuna allaahu eh, amara bani israa israa'iila bilqatli wuxuu leeyahay ilaahay reer bani israa'iil dil ma uunan amrin arrinkaana marka waqaala waxau yihi laa yajuusu dalika caqlan wuxuu leeyay arrintaa ma bannaano uu yihi caqli ahaan sidee marka caqli ahaan aynan ku bannaaneyn idi ilmru limaslaxati lmukallafi amarka qofka mukalafkee la amraya maslaxadiisa waxay ku jirto haddii adiga ilaahay wax ku amro waa inay maslaxa ku jirto kaasaa marka wuxuu yihi amarka waa marka waa inuu maslaxa uu ku jiro markaabuu wuxuu yidhi walaysa bacda alqatli xaalu takliifin qatliga iyo markii qofku dil kabacdi markii qofkan uu dhinto la dilo kabacdina wax takliifoo jiraayo male xaalad takliif ma imaanaysa marka khulaasadiisu waxay tahay qofkan ha la dilo maxaa maslaxo oo ku jiro diintii waxay ahayd qofkan nool inuu camal la imaado camalkaas amarkaas maslaxa ku gaaro ayay ahayd maxaa kan ku jiru leeyahay waxaa loogu jawaabay bianna qatla nafsi nafta markaa yacnii eh, dilitaankeeda biamri khaaliqihaa allihii abuuray amarkeedana in lagu dilo eh, yuusiluhaa wuxuu gaarsiinayaa ilaa xayaatin khayrin minha nolol ka khayr badan buu gaarsiinayaa wax caqli gelaya waay marka ilaahay subxaanahu watacaala nafsad in la dilo inuu amro xaalad marka ka khayr badanoo nolol aakhiroo ka wanaagsanna inay helayso ay ku jirto de waa dunyada awalba waqti yaraa la joogaya maslaxada aakhira iyo nolosha aakhiraana in loo shaqaysto ay ahayd marka wuxuu leeyahay eh, eh, alla marka eh, alla amarka uu amraya naf dilkeed oo weliba yacni amar amarka nafsadda allihii abuuray amarkiisa ah wuxuu gaarsiinayaa amarka inay qaadato xayaata ukhrawiya oo ka khayr badan midda adduunyada marka midow ka tegey mid ka khayr badanoo helay oo loogu bedelay maslaxadii weli waa jirtaa marka dadkan marka inuu alla yidhaahdo halla yacni qaarkiin qaarka kale ha dilo kan dhintaa ee amarkaas alla ku dhintayna xayaato wanaagsan iyo dembi ou galay oo laga dhaafo iyo janno la geliye iyo uu ku helo yacnii nolol gaaban oo dhammaanaysau ka tegay waxaa loogu bedelay mid ka weyn maslaxo ka weyn maa jirta taas marka maslaxadii qaa'im waayo waa taagan tahan ayb macnahaasaa marka ay mufasiriintu sheegeen ruuxulmacaaniga iyo albaxrulmuxiidka eh, eh, xayaan iyo ruuxulmacaaniga aluusi iyo kulli way ka hadlaan marka sidaasaana marka jawaab muqnic ah ah bilmithaalna de ilaahay markuu jihaadka farad yeelayo wuxuu og yahay rabbi in qofka uu ku dhimanayo waa la ogyahay nacam marka jihaadka lagu farad yeelayo inuu ku dhimanayo waa la ogyahay dhimashadaas laakiin maslaxaa ku jirta ka weyn soo maaha waqti yaruu adduunyadii joogi lahaa nolol gaaban oo mar walba un uu ka tegi lahaa inuu si ilaahay raalli ka yahay intuu u dhinto raaxo abadi ah uu ku helo ma la dhihi karo caqlanna waa qaldan tahay oo caqligay ka fog tahay maslaxana meeshii ma taallo lama dhihi karana marka nimankaa iyaga halkaasaa ah marka warkoodu yahay labadaa baxdi baa marka meeshaan ku jirto faqtuluu anfusakum midda kale in nafihiina gooya layra oo towbadooda lagu xiro waxaa iyadana ay lafteeda way mutaysteen nimankan sababtoo ah dunuubta ay gelayaan iyo nicamka alle oo ka qoyan oo ku cusub ayay waxay gelayaan dunuub aada u waaweyn iyaga marka in lagu adkeeyo adeyga la tuso xigmadaa ku jirta iyadana ayb dalikum kiinaasaa khayrun lakum idinka idiin khayr badan dalikum kiinaas oo inaad yacni ilaahay usoo laabataan oo qaarkiin qaarka kale uu laayo markaas sidii alla uu idin amray taa kaas ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idiin khayr badan cinda baari'ikum allihii idin abuuray agtiisa saasaa ku khayr badan marka fatubtum waad towbad keenteen wixii alla idin faray waa yeesheen fataaba markaasaa alla uu towbad aqbalay calaykum korkiinuu ka towbad aqbalay oo ilaahay waa idinku soo noqday oo maqfira dembi dhaaf iyo naxariis buu idinkugu soo noqday inahu alle huwa isagu attawaabu weeyaan alla towbad aqbal badan alraxiimu naxariis badan waid qultum yaa muusaa lan nu'mina laka xataa nara allaha jahratan faakhadatkum alsaaciqatu wa antum tanduruun wadkuruu xusa id waqti qultum aada tiraahdeen aada dhahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina kuu rumayn mayno laka adiga kuu rumayn mayno xataa intii jeer nara allaaha alla aan aragno jahratan daahiran si muuqata aan u aragno ilaa aan yacni si muuqata aan rabbi u aragno fa akhadadkum waxaa markiiba idin qabatay alsaaciqatu qayladii baa idin qabatay halaagii baa idin qabtay walxaal antum idinka oo tanduruuna fiirinayo idinkoo fiirinayo o arkaysaan uma markaa dabadeed bacanaakum waan idinsoo bixinay min bacdi mowtikum dhimashadiinnii ka gadaale ayaan idinsoo bixinay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu inaad bal ilaahay u shukrisaan ta dhibaatadaa soo aragteen alla idinka kiciyey bal inaad shukrisaan ay halkanna marka nicmo kale waayo oo dembi ay sameeyeen ciqaab ka dhashay oo rabbi haddana uu dhaafay wadkuruu xusa id waqti qultum aad tiraahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina laka kuu rumayn mayno adiga waxaan aad sheegaysa iyo risaaladan iyo kuugu rumayn mayno xataa intii nara allaaha alla aan ka arag aan ka arkayno <clears throat> aan ka aragno <clears throat> jahratan cayaanan si muuqata aan u aragno cayaanan daahiran asalka kelmaddan jahratan lugatan asalkeedu waa alrafcu kor uqaadista yuqaalu waxaa la yidhaahdaa jahartu bilqiraa'ati qiraa'adii baan kor u qaaday baad leedahay jahartu bilqiraa'ati qiraa'adii baan kor u qaaday fastuciirat lilmucaayanati shayga la arkaayo ayaa loo soo caariye qaatay marka isticaaraa ku jirto marka asalka yacni waxaa loo isticmaalaa qiraa'adii baan kor u qaaday markaasaa waxaa loo isticaara la geliyey oo iyadiibaa inta lasoo caariyeystay ayaa waxaa loo soo caariyeystay oo loo soo amaahday ama loo caariyeystay mucaayanada wax kastoo la arko ayaa loo isticmaalay marka labadooda calaaqada ka dhexaysa waa maxay bijaamici duhuuri taam muuqasho dhammaystiranaa ku sugan labadaba hadda imaamka marka uu maqribkii iyo cishaha iyo qiraa'ada uu kor u qaado qiraa'adiis waa muuqataa soo maaha shayga aada indhaha saartana waa daahir isaguna waa muuqdaa marka bijaamici duhuuri taam ayaa marka yacni laba maadaama ay kanna ay muuqato kanna ou muuqdaan la isku soo caariyeystay <clears throat> iyada marka <clears throat> naxwo ahaanna icraab ahaanna jahratan waxay ku nasbisan tahay masdarnimay ku nasbisan tahay sida ugu fudud saas waayo masderkaasina waxaa weeyaan mu-akidun musiilun lixtimaali an takuuna aru'yatu manaaman aw cilman bilqalbi waa masder oo marka mu-akid ah wuxuu adkey waxbuu adkeynayaa wuxuu meesha ka saarayaa aragtida ay rabaan inay tahay mid riyo riyo ma aha mid yacnii hurdo dhexdeed lagu arkaayana ma aha mid oo qalbiga ay rabbi ka arkaayaan inay rabaanna ma aha jahratan marka waxaa lagu adkeeyay mid cad oo muuqato oo ay indhahooda inay ka qaadaan ay rabaan ayb macnaha marka meesha ku jira sidaa waay kuwa marka sidaan yidhi waa ayo waa toddobaatankii nabiyullaahi muusa oo watay oo uu duur saynaa la aaday oo alla subxaanahu watacaala suurat lcaraaf uu ku sheego wakhtaara muusaa qowmahu sabciina rajulan limiiqaatina toddobaatankii ugu roonaayo is yidhi kuwaana ugu roon buu watay duuru buu la aaday muuse allaa la hadlay markaase waxay yidhaahdeen rabbi horta na tus markii ay sidaa markaa yidhaahdeen ayaa waxaa ku qabatay marka saaciqa iyo halaag waa dhaceen waa dhinteen nabiyullaahi muuse marka allow bariyey wuxuu is yidhi war kuwaan toddobaatankii haddaan keligay anoo socdan reer bani israa'iil ku laabto isagii baa shir qoolo dilay bay dhahayaan uu yidhi ilaahu kuwaan soo soo kici waa alla waa u yeelay oo marka waa lasoo toosiyey dhimashadaas marka ay dhinteen ee haddii qofku uu dhinto inuu adduunyo kusoo laabto haddana uu acmaal sii wato mukalaf uu sii ahaado sidee waayo ma jirine waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuuna ahaydan see halkan marka uma bacathnaakum min bacdi mowtikum taan maxay tahay dhimashada horo ay dhinteen middii waktigoodii ku dhammaaday ma aha dhimasho oo marka imtixaan iyo ciqaab loo yeelay waaye ee middii marka ay udhi liqaau aajaalihim waqtigoodii inay la kulmeen ma aha aimadu saasay leeyihiin marka waqtigii alla ugu talagalay oo dhimashadii waqtigoodii rabbi u qoray inay dhintaan oo dunyada ka faaruqaan oy ka baxaan ma ahan middaani middaan mid ciqaab ku timid waayo waqtigoodiina waxbaa u dhinnaa sidaa darteed baa marka sidaan alla uu usoo celiyey amaa midda qofku hadduu la kulmo adduunyo uunan kusoo laabanaynin iimaan iyo acmaal dambana ay uga dhammaatay waa markuu waqtigiisii dhammaysta oo aajaashoodii marka ku saabsan ayb faakhadatkum waxaa idin qabatay markaa assaaciqatu baa idin qabatay midii markaa yacnii mowd baa idin qabtay ama dab xagga kore idinkaga yimid oo gubay ayaga dhan ayb halaag un weyaan saaciqadu walxaala antum idinka oo tanduruuna fiirinayaan idinkaoo aada fiirinaysaano ay yanduru bacdukum ilaa bacdin qaarkiin qaarka kale sa isagoo u eegaya unbaad geb dhahdeen uma markaa dabadeed bacanaakum waanu idinsoo saa waa idinsoo bixinay min bacdi mowtikum dhimashadiinnii ka gadaalaan idinsoo bixinay lacalakum tashkuruuna likay tashkuruu saa ilaahay ugu shukrisaan dhibkaas inaad ka soo baxdeen qofku markuu dhib daran uu kasoo baxo ilaahay kasoo bixiyo waa inuu shukriyo xigmadda marka laga rabo taas ayb وdللnaa عlaykm الغmاma وأnزlnaa عlaykm الmna والslوى وdلlnaa waxaanu idin harinay عalaykum idinka korkiina waxaan harinay waaan idi وdلlnaa waanu harinay waan harinay عalaykum idinka korkiina alغamaama bاlغamaami daruuraan idinku harinay har aan idinkaga yeelin hoos waanzalnaa waxaanu dejinnay calaykum idinka korkiina almanna ayaanu idiin soo dejinnay manniga manni marka waxaa weeyaan xabag subaxba hore fajarkii bay soo di'i jirtay xagga samada koray ka imaanay geedahay kusoo da-aysaa sidii xabag oo kale waay xabag xabagta sida roobku iyo markuu doo geedaha ay u saaran tahay wax sidaas oo kale ah oo aada u macaan malabkii oo kale ah ayaa geedaha isagoo u saar saaran ayay subax walba intay geedaha ka gurtaan ayay cuni jireen maniga markaa wadaadada innaga yacni malab cireed yacni malab ayagu aynan u dhibtooninoo kor uga yimaado waayay dhihi jireen marka manigu da dabcan malab macnihiisu inuunan ahayna laga yaabaa laakiin fahamkay kusoo dhaweynayeen iyaga waa shay marka uun samada ka imaanayo xagga sare ee sidii xabagtii oo kale a ah geedaha iska saarsaaran hadhow marka waa iska guranayeen iyagoon ku dhibaatooninba wa anzalnaa waxaanu dejinay calaykum idinka korkiina almanna ayaanu idiin soo dejinay manigii malab cireedka wasalwaa iyo markaa yacnii shimbirihii hilibkoodii salwaa iyadana waa nooc shimbiraha ka mida waxayna u dhowdahay kabaraayda bahasha la dhaho taasay u dhowdahay kabaraayda waa iska macruuf shimbir macruufa waaye middaas oo marka waaweyn ayaa kor uga imaanayso si fudud ay ku helaayeen qulnaa lakum waxaanu idiin dhahnay markaa oon idinku dhahnay kuluu cuna min ayibaati maa shay macaanyaalkiisa wixiisa macaan cuna ka cuna xaggeeda rasaqnaakum aan idinku arsuqnay ka cuna wamaa dalamuunaa ma aanan dulminin innaga ayb wamaa dalamuunaa ma aynanna dulminin bificlihim dalika wixii ay sameeyeen ma aynan nagu dulminin annaga walaakin lagu noqoyo kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayeen anfusahum nafahooda ayaga unbaa isdulmiya annaga waxba nooma dhibin sidaasuu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala ayb wadallalnaa calaykum alghamaama laba icraab baa ku jirto alghamaamada in lagu nasbiyo mansuub binasci lkhaafid oo marka la yidhaha wadallalnaa calaykum waxaan idinku harinay alghamaama bilghamaami yaan idinku harinay waxaanu idinku harinay daruur daruuraan hoos idinkaga dhignayo waana macnaha ugu fudud badanna kaas waa macno labaad baa wuxuu dhahayaa tadciifka dallalnaadaas wadallalnaadaas tadciifka ku jiro bimacna aljacli ayaa ayaa ku jiro macno ahaan waa jacli marka wuxuu noqonayaa marka wajacalna alghamaama calaykum dulalan daruurtii baan waxaan idinkaga dhignay har mid lakabyo oo idinka korayso oo idin hariso ayaan daruurtii ka yeelnay idinkaga yeelnay <coughs> ayb macnaha horaase roon ayb wadallalnaa calaykum dushiinaanu harinay alghamaama bilhamaami baan idinku harinay daruurtii waqtiga marka daruurtan lagu hariyeyna waxay ahayd zamanu tiih waqtigii uu jahawareerka ku dhacay oo ilaahay amarkiisii markay khilaafeen oo buur eh, yacnii bayt almaqdis qaryadaa ordaha taga oo ilaahay idinkoo u khuduucayo sidaan arki doonno magaaladaa marka waad qabanaysaanoo taga amarka alla qaata ay diideen waa kii alla yidhi qaala fa innahaa muxaramatun calayhim arbaciina sanatan yatiihuuna fi lardi zamankaa marka tiiha ay ku jireen oo ay meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan iyo maslaxadoodii ay ka dhumeen ayaa allah subxaanahu wa tacaala uu sidaan malabna kor buu uga soo da wax aada u macaanoo sidii malabkii oo kale ah shimbiro marka solan oo cayilanna hilbahooda oo aynan ku dhibtoonin bay iska heli jireen marka alla eh, wuxuu yidhi waanzalnaa waxaanu dejinnay calaykum idinka korkiina almanna ayaanu kusoo dejinnay manniga waa xabad geedaha korkooda ku daadsanayd subaxdii ay ugu imaan jireen oo aada u macaan sidii malabka oo kale ah wasalwaa iyo shimbiraha yacni shimbirtii salwaada hilibkeeda yaanu korkiina kusoo dejino xagga koray uga imaan jirtay ayb kuluu min ayibaati maa qulnaa lakum waxaanu idin nidhi markaa kuluu cuna min ayibaati maa shay macaanyaalkiisa yacni shay kiisa macaan cuna rasaqnaakum aan idinku arsuqnay xaggii ka cuna wamaa dalamuunaa ma aynanna dulminin innaga walaakin lagu noqoyey kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayeen anfusahum nafahooda marka risqi fudud oo ilaahay meel dhow ka siiyey ayaa rabbi uu siiyey taana ilaahay uga shukriyaa la leeyahay oo nicmada bal xusuusta waid qulna dkhuluu hadihi اlqaryata fakuluu minha xayثu shitum ragada wadkuruu xusa oo xasuusta id waqti qulnaa aan dhahnay udkuluu idinkii aan idinku niri udkhuluu gala haadihi tan gala tanday alqaryata magaaladan dhow gala qaryadan waa baytlmaqdis qaryada fakuluu cuna minhaa qaryada xaggeeda ka cuna xaysu meel shi'tum aada doontaan ragadan aklan cunis cunista oo raqadan waasac ah wadkhuluu gala albaaba iridda gala qaryada iriddeeda laga gala gala sujadan saajidiina xaalaad idinkoo sujuudsan gala waquuluu dhaha xidatun mas'alatunaa annaga waxa aan weydiisanayno xidatun weeyaan dembi hoobin dunuubtii in nalaga hoobiyo nalaga tiro yaan weydiisanaynaa haddaad saa yeeshaan marka naqfir dhaafnee lakum idinka idiin dhaafnee khadaayaakum gafafyaalkiina idiin dhaafnee wasanasiidu waan ziyaadinaynaa almuxsiniina kuwa ixsaanka la yimaadana waa usii kordhinaynayo waa u ziyaadinaynaa maxay sameeyeen marka fabadala aladiina kuwii way bedeleen ayb fabadala aladiina kuwii way bedeleen dalamuu dulmiga falay biqowlihim hadalkooda xidatan ay dhahaan xidatun inay dhahaan ay ahayd ayay bedeleenoo qowlan bay ku bedeleen qowl hadal qowlka oo hayr aladii kii aan ahayn qiila lahum loo yidhi iyaga aan ahayn bay ku bedeleen fa anzalnaa waxaan dejinnay cala aladiina kuwii korkooda dalamuu dulmiga falay rijzan baan ku dejinnay cadaab cadaabka oo min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yafsuquuna daacada rabbi inay ka baxayaan halkanna marka waxaa la leeyahay alla uu leeyahay nicmo kale u tilmaamayaayo qaryadan gala meeshaa rabtaan ka cuna ilaahay u khuduuca taas marka nicmo kale waay iyadana wadkuruu xus xusa oo sheega id waqti qulnaa aan dhahnay <clears throat> lakum yacni idinkaanu idiin niri udkhuluu gala haadihi tan gala tan day alqaryata magaalada gala magaalada marka ama qaryada halkan lagu tilmaamayo eh, waxaa loo jeedaa markaa macaani badan baa lagu fasiraa hiya arixaa hiya qaryat اljabaariin waa lagu macneeyaa waxaa kaloo la yihaha balqaa bayt almaqdis waa lagu fasiray mujaahid baa ku fasiray ramalla waa lagu fasiray oo daxaak aduu dhulkaa marka shaam ee barakaysan oo ilaahay uu leeyahay dhul barakaysan u ka dhigay yay tahay un magaalo ka mida magaa bayt almaqdis bayna u badan tahay marka waxaa la leeyahy nimanka camaaliqada oo meesha joogo ka bixiya gala idinka rabbiyaa idiin fududaynayo idinkoo ilaahay u tadarucayo gala fakuluu cuna minhaa qaryada xaggeeda ka cuna xaysu meel shi'tum aada doontaan ka cuna ragadan aklan cunis ragadan waasaca wadkhuluu gala albaaba baaba alqaryati qaryada irideeda gala sujadan saajidiina idinkoo sujuudsan idinkoo sujuudsan marka maxaa laga wadaa ibnu cabaas wuxuu yidhi ay rukacan rukuucdii baa sujuud laga cabiray idinkoo madaxiina uu fooraro oo rukuucsan gala rukacan munxaniina idinkoo markaasaa u dugayo oo hoos yacnii dhabarkiina godaya madaxiina hoos u foorarinayo waayo qofku markuu madaxa saas u foorariyo tawaaduc iyo addoonnimo ayuu muujinaa saasuu ibnu cabaas ku fasiray waqiila waxaa la yidhi saajidiina lilaahi shukran lahu magaalada markaad gashaan ilaahay u sujuudo u shukriya labadaa macnoba waa lagu fasiraa ee qofka isagoo sujuudsan ma soco karaba dabcan markuu madax dhulka ku haayo inuu socdo waa adag tahay marka sujadan ay rukacan munxaniina sidaa ibnu cabaas uu ku fasiray ama in la yidhaha sujuudu shukri la imaada markaad gashaan rabbi marka u tawaaduca iyagii marka waquuluu dhaha xidatun mas'alatunaa annaga waxaan baryayna on su-aalanayna xidatun dembi hoobin waay dunuubta in nalaga mayro nalaga hoobiyo sidaa yeela nakfir dhaafnay lakum idinka idiin dhaafnay khadaayaakum gafafyaalkiina wasanaziidu waan u ziyaadin doonaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta eh ixsaan kusii daro fabadela aladiina dalamuu marka muxsiniinta hawaaban baan u ziyaadinaynaa wixii loo ziyaadinayo lama sheegin waa maxduuf macnuhuna marka ay hawaaban baan u siyaadinaynaa min fadlina ayb fabadela aladiina dalamuu qowlan bedel marka aada maqasho shayna waa shayga layska dhiibay oo meesha laga yani waxaa la yidhaha yani waa shayga markaa mubdalu bihi ah midna waa wa wax lagu soo bedeshay bedel markaad maqasho waxaad iska qaaday waxaad soo qaadatay labadaa un halkan marka mubdalu bihiga waa maxduuf waa la gooye waa la qadara macnuhu marka wuxuu noqonayaa fabadala aladiina dalamuu biqowlihim xida warkoodii xidatun inay dhahaan ahaa waxay ku bedeleen qowlan bay ku bedeleen mubdelkii marka waa kaa kii la qaatay waa kaas kii layska bixiyeyna waa kan ba-da ay ku jirtee waa xidatuntii alla amray oo inay yidhaahdaan ay ahayday iska bixiyeen qowl kale ku soo bedesheen qowlan bay ku bedesheen hayra aladii kii aan ahayn qowlka oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum iyaga loo yiriyo la faray aan ahayn waa maxay marka kaasina oo meeshii marka masalatuna xidatun eh, inay dhahaan la rabay mufasiriintu badanaa waxay yidhahdeen xindatun bay dheheen xidatun meeshii ahayd xindatun bay dheheen badaraan rabnaa waa in la kala xindatun waxay kutusay himayaridooda dad yacnii aan usoo jeedinba xag alle inay yihiin oo iyaga dhanba marka ahalba ay waxa lala rabo iyo waxa ay raadinayaan wax aad u kala fog waay xadiidkii bukhaarina ah wuxuu ahaa qiila libanii israa'iil udkhuluu lbaaba sujadan waquluu xidatun fabadaluu fadakaluu yazxafuun ficilkii marka sujadan waa dooriyeenoo iyagoo dabada ku siqaayay galeen calaa astaahihim iyagoo dabadooda ku siqaaya ayay gale ayay galeen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen xabatun fii shacratin marka badar yay markaa yidhaahdeen xabatun fii shacratin waa un um badarkii ama masago ha noqdo ama qamadi ha noqdo wuxuu doono ha noqdo ayb marka xindatun iyo xabatun fii shacratin isku macno un um weeyaan halkaas marka nuun bay ku darsadeenoo taxriif yay sameeyeen xidatun dembi dhaaf ayaa lagu ogaa ee waxay yidhaahdeen qamadiyaan rabnaa masalatuna xindatun bay dheheen ayb marka waxaas waxyiga in lagu dara ma aha aad baana marka yuhuudda arrintaa loogu eedeeyay ummaddaana dad uga dayanaa inay jiraan nebigu waa sheegay latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac waxyaabaha marka dadka ku daydana waxaa ka mid a qur-aanku taxriif lafdi a ah laguma samey kara isaga laakiin taxriif macnawi ayaa dad badan ay ku sameeyeen qur-aanka waxaana ka mid a dadkaa nasiibka ugu badan dadka haleelay ou haleelay waxaa ka mid a nasiib xumada ugu badan qoladan jahmiyada la yidhaah iyo wixii iyaga ku mabda ah oo markii alla uu qur-aanku ilaa toddoba aayadood ou istawaa uu yidhi iyaga laamay ku darsadeen xagga macnaha oo istowlaa bay dheheen walidaalika marka culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen yani nuunu lyahuudi walaamu jahmin humaa fi lwaxyi cinda carshi araxmaani zaa'idatani alimaam ibnu lqayim saasuu yidhaha yahuudda nuunkii ay xindatun dheheen oo xindatunta ay nuunka ku darsadeen iyo jaham laamka oo istawaa ku daray labadaba carshiga waxyiga ka yimid waxyiga allaha carshiga u saaxiibka xaggiisa ka yimid zaa-iday ku yihiin nuunkaas iyo laamkaas zaa-id waxyaabahaas marka qofku inuu ka fogaado waaye wax saxaabadii iyo taabiciintii aan ka imaanin ee luqad saxoo yacni shaa'ic ana aan ahayn in wax lagu fasiraa aaday u daran tahay ayb darsiga kaloo aayadda ku jiraa waxa uu yahay ummaddan say uga kheyr badan yihiin yahuudda waxaa ku tusaaya markii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi ansaar ila taliya markuu ku yidhi dagaalkii beder waa ka farxiyeen rasuulka oo waxay yidhaahdeen ku dhihi mayno sida ay reer bani israa'iil yidhaahdeen oo kale ma dhahayno idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun ma dhahayno ee waxaan ku leenahay soco waa kula soconaynaa annaga meel allaale meesha aada tagto oodna amarto baddaan dhexgala haddaad tiraahdo waa isku shubaynaa amarkaaga marka madaxuu noo saaran yahay dhaheen markii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu galaayey maka oo uu subxii uu maka furtay nebiga oo uu maka galay oo fatxu maka ay dhacday buurta yacni dhankaa xajuun iyo xaggeedau ka yimid isagoo markaa yacni wuxuu soo galay maka sida axaadiistu ay tilmaamayaan isaga oo maro madaxiisa saa intuu ugu daday hoos madaxiisii marka isagoo foorarinaya ilaa yacni madaxiisii inuu taabto ayuu ku dhowaaday kooraha marka yacni hasha uu saarnaa kooraheeda ayuu madaxiisa inuu taabto uu ku dhowaaday taana marka waxay kutusaysaa oo isagoo akrinaya innaa fataxnaa laka fatxan mubiina marka rasuulku markuu guul helo addoonnimadiisuu muuji jiray ilaahay buu ku shukri jiray asxaabtuna sidaasay ahaayeen yahuudda marka labadii meel male sujuudaa la yidhi iyagoo dabada ku siqayay galeen wixii la yidhi waxaan ahayn bay sheegayaan marka ummaddaani ummad marka iyadana khayr badan bay ahayd wixii uun ku daydo yahuuddaas iyaguna khayr darra unbaa ku dhacayso waa qofku marka inuu aada iyo aada iskaga ilaaliyo fa anzalnaa waxaanu dejinnay cala aladiina kuwii korkooda dalamuu dulmiga falay oo wixii la yidhi waxaan ahayn kuwii la yimid rijzan cadaab ayaanu korkooda ku dejinnay cadaabka oo min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaaye ahaadeen darteed yafsuquuna daacada rabbi inay ka baxayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih